بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين ولا عصر للمتقين لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sida aad u barateen eh, gudiga culimada musaaxada isbitaalka waxay wadeen silsilad oo aadadexaanay duruus nadawaad muxaadaraad taasoo dadka muslimka ah lagu baraarujinayo axkaama diinihi wixii qofka uu ka maqnaa jaayu kaha ku ogaanayo wixii uu ku khaldama insha allah laga saxayo ummadna waxay ku yimaadaa dunya aakhiro waa aqoon iyo cilmiga cilmigu ah wax la iska dhaxlo waa iska dhaxlaan jiilasha oo jiilba jiil ka dhaxlo oo sida la isugu dhiibo laga soo bilaabo markii ilaahay aadam aadam abuuray calayhi salaatu wasalaam ilaah iyadoo ay dhammaanayso diinteeda islaamkana ah, rasuulka muxamed sala allahu alay wasalam ee lasoo diray loo soo diray kitaabka iyo sunnada xadiidsa calayhi salaatu wasalaam rasuul ka dambeeya ma jiro sida mid loo sheegay calayhi salaatu wasalaam bani israa'iil kaanat bani israaiil rasuulsumu lambiyaa ambiyada ayaa laydin ku dhamaaday nebin khalaqow nebi nebina guday jir laakiin waa normaal cibaad laakiin booskii bani israa'iil ambiyada waxaa jooga culummadeeda manaa culamaa warfatul ambiyaa nebigay dhaxleen calayhi salaatu wasalaam cilmibayna ka dhaxleen oo ah aan hayn xoolo ee cilmi ah cilmigaasina wuxuu caddaynayaa in ummadda loo kala caddeeyo tawxiidka iyo shirkiga sunnada iyo bidcada xalaasha iyo xaraamta si loo kala caddeeyo oo culammada muslimiinta aysan noqon sidii culammada bini israa'iil oo xaqa aysan qarin oo xaqa aysan hiishan dana darteed taas way waajibka culammada muslimiinta saaran xaqa inay caddeeyaan culammada xaqa markay sheegayaan ciday ula jeedaan iyo ciday ama way kula jiraan micilay midna ma aha xaqay caddeeyaan dadka labadaas kaga darsan waa aysan weli kala fahmin qofka caalimka ee masalada caddaynaya iyo qofka qaaliga qaalib wuxuu xukumaa qof cali ciise faatima loo keenay kiis lagu soo qabtay ama kiis lagu eedeeyey oo labaanabay xukumaan qofkaan waa hala ka baasho qofkaan hala xiro qofkaan hala jiro qof qof bay dadku xukumaan waa qaaliya ama muftiga ama shiiku qof ma xukumo kooxna ma xukumo wuxuu ka hadlaa afcaal sidaasaa la yeelay waa saas saa haddii lamey haddii saa uu samey waa saas aada marka kala ku tahay ficil marka laga hadlaayo cidna looloo jeedo in dadka qaar u qaataa inay ama loo jeedo hebel ciise ama cali ama koox fulaan ah, halad aanu faaxishay cid loo jeedaa ma jirto laakiin haddii qofku wax ummada ay saxaysa ku oo khaladkii ka baxaa laakiin cid loo jeedo qof walaa koox midna ma jirto marka waxaan ku soo dhawaynayaa eh, doctor sheekh axmed maal maxamed sheekh axmed imaam oo caawa insha allah muxaadara masaa'il mutanawica masaa'il kala duwan u kaali doona sheikhu oo shareecada islaamka insha allah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 leeyahay maqaal u gaar ah usluubka kacinta iyo abaabulka iyo dadka diyaarintiisa waa usluub masaa'il mucayana qofkii ka hadlahayana ama taxliilkooda ama taxriimkooda waa usluub gaar ah iyaguna marka asaaliibtuna way kala duwan yihiin masalada koobaad waxa weeyaan aljihaad fii sabiili اllah jihaadka marka aayaadka ilaahay subxaanaه wa tacaala uu uga hadlay fii kitaabihi aad bay u badan yihiin axaadiista nebigu uu uga hadlana aad bay u badan yihiin culammada islaamka kutubta fiqiga oo i alifeenna waxaa dhici kartaa kitaab fiqiga oo ka maran jihaadka masaa-ishiisa iyo fadaa'ishiisa iyo axkaamtiisa inaysan jirinin kutub gaar ah oo isaga laga alifay oo isaga u gaarhuna way jirtaa taasuna waxay tusinaysaa makaanada uu islaamka ku leeyahay iyo ahmiyada uu leeyahay kutubtaas marka culammadu ay si gaar ahaaneed uga aliftay saddex kitaab baan ka tilmaamayaa mid waxaa la yidhaahdaa kitaabu اlinjaad fii abwaabi اljihaad wa tafsiili faraa'idihi wa sunanihi wa dikri jumalin min aadaabihi wa lawaaxiqi axkaamihi waxaa alifay alimaam اlmujtahid abi cabdillaah moxamed ibni ciisa almacruuf bibni اlmunaasif alqurطubi almutawafaa nin dhinta weeyaan andalusi ah qurطubi ah oo imaam ah muxadid ah, oo faqiih ah oo sunni ah laba mujalad weeyaan waxaa ka mid ah mashaaricu alashwaaq ilaa masaaric alcushaaq wa muhiiru lwaraami daari asalaam waxaa iska leh alimaam abi zakariya axmed ibn ibraahiim ibn muxamed addimashqi almashhuur bibni naxaas ee dhintay isagana laba jus weeye labadaas kitaab baa ugu muhiimsan qadaayaadka jihaadka calaaqada la leh oo culammadii hore oo muxadisiinta ama fuqahada ay alifeen iyaga ugu shaamilsan aayaadka ku yimid ama axaadiista ku timid ama masaa'ishiisa kala duduwan iyaga ayaa laga goobanhayaa ee halkan anigu kuma soo koobi karo mu'alafaadka culammada mucaasiriinta ay jihaadka ka alifeen waxaa ka mid ah aljihaad cinda shaykh اlislaam ibni taymiya wa taطbiiqaatuhu اlmucaasira nin mucaasir ayaa alifay la yidhahdo xasan bin cabdiraxmaan wahdaan kitaab aad u wanaagsan weeyaan masaa-isha jihaadka ibnu taymiya waxa uu ka yidhaahday isagoo lagu yaqaano ibdaac iyo ta'siil iyo tafriic saxiix ah ayuu waxa weeyaan masaa-isha jihaadka calaaqada la leh oo ibnu taymiya uu ka hadlay raximahullah ku soo aruuriyey meeshaas ninkaasu jihaadka waxa uu ka mid yahay marka sharaa'icda islaamka oo aad iyo aad u qiimo badan shucabta islaamka shucubooyinka ugu sarreeya ayuu ka mid yahay nebiguna wuxuu ku tilmaamay dirwatu sanaami alislaam waxaa loo baahan yahay camal kasta oo la samaynhayo oo jihaadku uu u sarreeyo in la fiiriyo ikhlaaskiisa iyo mutaabacadiisa labadaa rukni in aad loo taxqiijiyo si uu camalkaas u noqdo camal maqbuul cinda allaah ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa laga aqbalay ilaahay agtiisa qiimo kale waxaa ugu sarreeya alikhlaas ilaahay daraaddiis in jihaadka loo sameeyo ahdaaf kaleeto ulajeedooyin kale dana kale inaysan ku jirinin ilaahay daraaddiisa in xabadda loo ridahayo wax kaloo hadaf ah habay yaraadee uusan jirinin allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaha tabaaraka aladii biyadihi اlmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala ee abuuray mawdka geerida iyo nolosha liyabluwakum si uu idiin imtixaano ayukum axsanu camalaa midkiinna ugu wanaagsan xagga camalka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray nolol iyo geeri basharkan adduunyada uu keenay wuxuu u keenay oo nolol iyo geeri uu u saaray inuu imtixaano u ikhtibaaro oo ay kala caddaato midkooda camalkiisu wanaagsan yahay oo wanaagga badan yahay camalka wanaagga badan muxuu yahay qaala alimaamu almuxadid abu bakr bin abi dunya fii kitaabi اlikhlaasi wاlniya wuxuu yidhaahday can fudayl bni ciyaad liyabluwakum ayukum axsanu camala qaala akhlasuhu wa aswabuh tafsiirka ugu wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan aayaddaas waxaa saaray fudayl ibnu iyaad min culamaa'i makka wa min zuhaadi makka raximah ullah wuxuu noolaay waqtigii sufyaan ibnu cuyayna oo maaragtay wuxuu ku dabaqa yahay alimaam maalik ibni anas wa sufyaan ibni cuyayna raggaasuu ku dabaqa yahay wuxuu yidhaahday marka ayukum axsanu camalan tafsiirkeedu waxa weeye midka idinku ikhlaas badan oo idinku sawaab badan wuxuu yidhaahday ina alcamala ida kaana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal haddii camalku uu khaalis yahay oo ilaahay loola jeedo oo ruknigii ikhlaaska ahaa uu u saxmo laakiin uuna sawaab ahayn lam yuqbal lama aqbalha waإida kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal haddii uu camalkaasu sawaab yahay oo sharciga waafaqsan yahay laakiin uuna khaalis ahayn oo ulajeeddo kale ay soo gashay lam yuqbal isagan la aqbali maayo xataa yakuuna khaalisan sawaaba ilaa camalkaas uu ka noqdo camal khaalis ah oo ilaahay loo sameeyey daraaddiis oo sawaabna ah waalkhaalisu idaa kaana lilaah waalsawaabu idaa kaana cala sunna khaalisku waxa weeyaan markuu ilaahay daraaddiisa loo sameeyo sawaabkuna waxa weeyaan markuu sunnada ku taagan yahay wasawaabu idaa kaana cala sunna marka camal kasta waxaa loo baahan yahay in ay ka muuqato ruknu اlikhlaas wاlmutaabacatu oo ah itibaacu rasuuli lah sal slam camalkaas in uu sharcigu tashriiciyey haddii marka camalka uu khaalis yahay oo jihaadkii uu khaalis uu yahay laakiin sunnadii uuna waafaqsanayn oo meeshii loogu talagalay uunan marinin laa yuqbal qaacidadaas aan soo sheegnay daraaddeed waxa uu wariyey alimaam cabdurasaaq alsancaani fii kitaab almusannaf wa moxamed ibnu wabbaax alqurdubi fii kitaabi albidaci wاnnahyi عن أبي عبيدة بن حذيفة بن اليمان قال من قال أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان وابن صحابي أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وحذيفة عنده وها أبو موسى الأشعري أي ماذي نن isagoo xudayfa la jooga xudayfa la jooga faqaal ninkii yimaaday baa su-aalkeena wuxuu yidhaahday ara'ayta rajulan akhada sayfahu faqaatala bihi xataa qutil alahu ljanna bal ka waran nin seeftiisii qaatay ee ku dagaalamay ilaa laga dilo janna sow ma laha jawaab maxay tahay adinkaan idin weydiinhaya ma huwa aljawaab qaala alashcariyu nacam abu muusa alashcari wuxuu yidhi haa faqaala xudayfatu istafhim irajula waafhimhu xudayfa bnu lyamaan radi allahu canha wuxuu yidhaahdee ninka wax uu ku weydiiyey si fiican uga faham adiguna si fiican u fahamsii qaala kayfa qulta warniyahu see tiri buu yidhi faacaada calayhi mila qowli اlأwal hadalkii hore ayuu ku soo celiyey faqaala lahu abuu muusa mila qowlihi l horeetu asna ku yidhaahday wuxuu yidhaahdee nacam jannaad leedahay faqaala lahu xudayfatu aydan istafhim irajula waafhimhu war ninkan si fiican wax uga faham asagana si fiican wax u fahamsiiye qaala kayfa qulta waa markii saddexaad faacaada calayhi mila qowlihi faqaala maa cindii ilaa haada abuu muusa wuxuu yidhaahdee anugu jawaab kale ma hayo anugu ninkan jawaab kale uma hayo faqaala xudayfatu wاladii nafsii biyadihi layadkulanna الnaara fii mili اladii sa'alta canhu akharu min kada wakada waxaan ku dhaartay rabbiga nafsadaydu ay gacantiisa ku jirta eh waxaa naarta gelahayaa ninkaa aad i weydiidoo kale dad ah wax ka badan intaa iyo intaa walaakin ninkaa ikhlaaska waa laga hela maxaa ka maqnaa walaakin man daraba bisayfihi fii sabiili اllah yusiibu اlxaqa falahu اljanna faqaala abuu muusa sadq xudayfa marka dhammaystiray meesha rukni baa ka maqanaa wuxuu yidhaahda xudayfa ninkii seeftiisa waddada ilaahay ku garaaca xaqiina asiiba sababta waa inay sunno ku dhacdaa marka markii niyo wanaagsan iyo ikhlaas wanaagsan la helo sayfta iyo xabaddu waa inay sunnadii waafaqdaa waa inay noqotaa meel loogu talagalay falahu ljanna walaakin man daraba bisayfihi fii sabiili illaah yusiibu alxaqa falahu ljanna faqaala abu muusa sadaq abuu muusa wuxuu u rumeeyey markaas odayga meeshaas waxaa ka muuqanaysa marka in laga maarmaan uu yahay niyo wanaagsanu inay jirto fi ljihaad iyo isaabatu sunna isaabatu اlxaqi fi lxarbi in la haleelo xaqii niyadaydu waa wanaagsan tahay ikhlaaskaygu waa sarreeyaa kaliya laa takfii ma kaafinayso sidii ay salafku ahaa jireen marka tadbiiqa camaliga ah oo ku wajahan ikhlaaska ikhlaaska haddaan wax ka soo qaadno waxa ay wariyeen ashaykhaan ah can xusayn bni cabdiraxmaan qaal waa nin taabici ah qaala kuntu cinda saciid ibni jubayr ninkaas saciid ibni jubayr la yidha ayaan la joogay faqaal ayukum ra'a alkawkaba aladii inqada albaarixa saciid baa wuxuu yidhaahday xidigii xala dhacay yaa arkahayay faqultu ana anigaa baan iri buu yidhi xusayn ibn cabdiraxmaan wuxuu yidhaahdaa anigaa arkahayay uma qultu amaa inii lam akun fii salaatin walaakinii ludiqtu markaasuu wuxuu is yidhi anaa u jeeday amaa laga fahmaa salaada aan ku jiray mausa dhihin salaadaan ku jiray laakiin wuxuu yidhi amaa inii lam akun fii salaa anaa u jeeday buu yidhi markaasuu dabadhiga hadalkaas marka wuxuu leeyahay laakiin salaad kuma aanan jirinin si isu dhowraayo fiir ma uusan dhihin salaadaan ku jiree anaa soo jeeday oo xidiga arkahayay wuxuu is yidhi amaa laga fahmaa inaad salaad ku jirtay markaasuu hadalkii dabadhigo wuxuu yidhi amaa inii lam akun fii salaa walaakinii ludiqtu waa laqaniino bahal baa intuu iqaniinay baan xanuun la soo jeeda buu leeyahy qaala famaa sanacta maxaad samayda buu yidhi saciid baa yidhaahda maxaad samayda markaa qaala irtaqaytu in laygu tufaan goobtay oo qofaa igu tufay qaala famaa xamalaka calaa dalik maxaa arrintaa kugu kallifay qultu xadiiun xadaanaahu shacbi qofka wax uu samaynayo inuu daliil u haystaa tuf baan goobta buu yidhaah maxaa kugu xambaaray xadii buu yidhi hacbi unoo sheegay wamaa xadaakum shacbi shacbi muxuu idin sheegay buu yidhi xadiiku muxuu yahay qaal xadaanaa buraydatu bnu lxusaybi annahu qaal laa ruqyata ila min caynin aw xuma wuxuu yidhahdee burayda ruqyo ma jirto ama tufid ma jirto ilaa in laga tufahayo qof il qofay ku dhacday moogiye ama qof suno gasho intuu bahal uu qaniinay xadiisuu soo daliishaday markaas burayda ah xadiiskaas marka sheegay marka ninkan saciid wuxuu leeyahay marka xadiiskaas waxaan ka wariyey ashacbi can burayda bn اlxusayn waxa uu yidhahday sulayman bn cabdallah fi taysiir alcasiiz alxamiid wuxuu ka cabsaday in ay dadka fafadhiyaa u maleeyaan inuusan arag xidigii ilaa liannahu yusallii markaasu wuxuu doonay an yanfiya can nafsihi iihaama alcibaada wa hada yadullu calaa fadli salafi asaalix arrintaas waxay tusinaysaa salafu saalix fadliga iyo qiimaha ay lahaayeen iyo sida diinkan ay u dabaqeen wa hada yadullu calaa fadli salafi الsaalixi wa xirsihim cala اlإkhlaas wa shiddati ibcaadihim can الriyaa iyo sida ay uga fogaayeen istustuska bikhilaafi man yaquulu facaltu wa facaltu laakiin arrintaas waxay khilaafsan tahay qofka intuu wax sameeyo yidhaahdo saas baan sameeyey saas baan sameeyey arrintaas anaa ka dambeeyey arrintaas anaa ka dambeeyey wahada yadullu calaa fadli salafi الsaalixi wa xirsihim cala اlإkhlaasi wa shiddati ibcaadihim can الriyaa'i bikhilaafi man yaquul facaltu wa facaltu burayda radia allahu canhu ninka xadiiskaas sheegay arrin ka sugnaatay oo uu wariyey ibnu sacdin fi طabaqaati اlkabiir wuxuu leeyahay shahidtu khaybara ninkaas buraydah wuxuu leeyahay khaybar dagaalkiisii ayaan ka qayb galay fakuntu fii man sacida ulma waxaan ka mid ahaa xisnigii adkaaday furitaankiisu meel ka mid ahoo ka jabneed niman fuulay oo xisnigaas jebinayaan ka mid ahay buu yidhi faqaataltu xataa ru'ya makaanii waan dagaalamay buu yidhaahday ilaa laga arkay meesha anigu aan taagnaa wa calaya hawbun axmar mara gaduudan ana wato oo ka duwan dadka maryaha ay wateen famaa aclamu annii rakibtu fi lislaami danban acdama calaya minhu lishuhra wuxuu leeyahay ma ogi anigu inaan islaamka ku dhex koray dembi arrintaas iiga weyn shuhro awgeed iyo ismuujin owgeed isagu isma muujinayn jihaadkii uu ku jirana ku faani mayn mana sheeg sheegaynin laakiin dadkiiba ay arkuu leeyahay mara gaar ahaaneedna waa qaboo gaduudan markaasuu wuxuu leeyahay arrintaas arrin la mid ah inaan islaamka ku dhex sameeyey dembi iga weyna aan koray u malay maayo buu leeyahay shuhro awgeed qofku inuu mashhuur noqdo ama la ogaado ayuu ka cararhaya shuhro awgeed buu leeyahay idan waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad loogu dadaalo ruknu اlkhlaas wاlmutaabaca camalka ilaahay agtiisa baa wax uga rajaynaysaa basharna wax uga dooni maysid jinnina wax uga dooni maysid ilaahay adinka adiga ayaa isla og bas intaas ku jooji masalo kale guusha dagaalka lagu guulaysto maxabad baa keenta mise siyaasaa keenta dagaalka gaalada lala dagaalamo awoodna waa la isticmaalaa maadi ah oo xabad ah awood farsamo iyo siyaasona waa la isticmaalaa waa asbaab mashruuca ah. laakiin asbaabtaasu lama kali noqon karto guusha inay xasilido waa asbaab kaliya laakiin midho dhalinteeda iyo guusha ilaahay baa iska leh keligiis baa la gaar ah ma la dhihi karo marka gaalada waxaan kaga guulaysanay xabadeennii ama waxaan kaga guulaysanay wadahadalkeennii iyo siyaasadeennii allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhaahday walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adillah fattaquu llaha lacalakum tashkuruun id taquuluu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bialaaثati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin bala in tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin wma jacalahu allahu ila bushraa lakum wlitطma'ina bihi quluubukum wlitطma'ina quluubukum bih wma nasru ila min cindi illaah markuu ka soo sheekeeyey nebiga iyo saxaabadii saddex kun oo malaa'iga in lagu kordhiyey bader misena shan kun in lagu kordhiyey si ay nufuustu isu dhihinin mar haddii rasuulkii iyo saxaabadiisii iyo malaa'igtii ilaahay ay ciidan yihiin guusha gacanay ku jirtaa ayuu ilaahay intaas wuxuu ku khatimay waman nasru ilaa min cindi illah allah subxaana wa tacaala ayaa guusha iskale xaggiisa ayayna ka imaataa waa arrinuu asagu la gaar yahay shaykhu lislaam wuxuu yidhahdee fi listiqaatati fi raddi cala albakri annasru lmutlaq wa huwa khalqu maa yuglabu bihi alcaduwu laa yaqdiru calayhi ila allah guusha maarata mutlaqa ah waxa weeyaan waxa cadowga looga adkaado in qalbiga cadowga alla geliyo oo ah cabsi in alla ka geliyo qalbiga tasarufka qalbigana allaah baa iska leh markii marka qalbiga uu ilaahay uga tuuro rucbi waa fakaday waa geystay waa laga adkaaday waa laga guulaystay guushaasna yaa keenay allah baa keenay laakiin asbaabta sharciga ah hadda waa maluub in xabadda lagu dadaalo siyaasada lagu dadaalo wej kasta oo looga miro dhali karo cadowga ilaahay in la jebiyo waa in lagu dadaalo ayib nuqdada ku marmaraan dadka dhallinyartaa waxay isla dhex maraan dadkii shuhadada ahay dhiiggoodii baa la iibsanayaa dadkii shuhadada ahay dhiiggoodii baa laga beec mushtarahayaa annaku waxaan xifdinaynaa shuhadada dhiiggoodii shuhadada dhiiggooda muqaabilkiisu muqaabilkiisu muxuu yahay ma laga beec mushtari karaa addunyada ma laga beec mushtari karaa adduunyada muqaabil miyuu ku leeyahay dhiiggaasu waxa uu wariyay abu bakr alburqani fii mustakhrajihi calى صaxiixi اlbukhaari can طaariq bni shihaabin qaal jaءa wafdu buzakhata min asadi waqaطafaan ilى abi bakrin yas'aluunahu sulxa nimankii waxa weeyaan wafdu buzakha waa asad iyo qaطafaan waa laba qabiil oo ka mida qabaa'il alcadnaaniya dadkii ridoobay bacda wafaati rasuuli llaahi bay ku jireen khaalid baa loo diray dagaaluu ku qaaday waa jebiyey wafdi bay soo dirsadeen waxay rabaan sulxi inay la heshiiyaan abubakar oo khaliifatu rasuulilaahi ah markaasuu wuxuu u dooransiiyey laba shay bayna alxarbi almujliyati waasilmi almukhsiya wuxuu yidhaahda laba mid u door xarbi mujli ah yacni xarbi aan waxba laydinkaga teginin oo laydinku baabi'iyo oo maalkiina na lala wareego iyo silmi nabad qaadasho mukhzi ah oo ah inaad dagaalka joojidin hubkana dhigtiin faqaaluu hadihi اlmujliyatu qad carafnaaha fama lmukhziya qaala tunzacu minkum alxalqatu wاlquraac waxaa laydinka qaadahayaa hubka iyo fardaha lagu dagaalamo ulajeedada marka waxa weyaan wanaqnamu maa asabnaa minkum wataruduuna calayna maa asabtum mina wataduuna lanaa qatlaana wayakuunu qatlaakum fi nnaar afartaa shay buu sheegay wuxuu yidhi waxaanan haniimo u qaadanaynaa waxaan idinka qaadannay waxaana noo soo celinaysiin wixii aa naga qaadeen ama naga dhacdeen dadkii aad naga dishayn diyadoodii baad bixinaysiin kuwii idinka dhintana naarta bay ku sugan yihiin afartaas shay usoo jeeday facarada abuu bakrin maa qaala cala alqawmi saxaabadii la joogtay buu marka arrintii afarta aheeduu u bandhigay abuu uu yidhi ka warrama faqaama cumar radia allaahu canhu cumar baa istaagay faqaal qad ra'aytu ra'yan wasanushiiru calayk aniguna ra'yi baan arkay buu yidhaahday waanaan kuu sheegahayaa waxa uu yahay amaa maa dakarta fadakara alxukmayni alwalayni araktum bilmadiinati aqwaaman maa sirtum min masiir walaa anfaqtum min nafaqh walaa qaطactum min waadin ila wahum macakum fiih qaluu ya rasuul allah wakayfa yakunuuna macna wahum bilmadiina qala xabasahum اlcudur marka niyada wanaagsan hadduu kaga qayb galo markuu wax kala waayo mujaahid buu niyadiisa ku yahay qaala xaafid ibnu xajar fi fatxi اlbaari wa fiihi ana almar'a yablugu biniyatihi ajra alcaamil idaa manacahu lcudru can alcamal niya wanaagsan hadduu la yimaado ninkii ku jiray jihaadka ajrigiisoo kaluu leeyahay markuu asagoo awood yeelan waayo idan jihaadka mafhuumkiisa awsacu madan min jihaad ilyad yacni jihaadka mafhuumkiisu waa ka sarreeyaa waa ka guda wen yahay gacanta keliya isticmaalkeeda bal imaam lbukhaari baabbu wuxuu ka dhigay baabun alxarbu khadca baab weeya dagaalkii oo dhan wuxuu ku soo aruuriyey dhagax xarbigii oo dhan wuxuu ku aruuray dhagax can jaabir bn cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam alxarbu khadca dagaalku waa dhaga dadka marka dhagagta yaqaan kala furfurka yaqaanaa waxa ay ku jiraan dagaalka kan ugu muhiimsan weeye ah, rasuulkii dagaalkii o dhan wuxuu kusoo koobay khadacaah waxaa kaloo marka masalo kale cadow adiga ha u yeedhan gacmahaada ha ku doonan ha daandaansan ha tamaninin in dagaal idin dhex maro adiga iyo cadowga ilaahay laakiin markaa cadow aragto iska celi la dagaalo baab weeyaan marka alimaam albukhaari wuxuu caqiiday baab dhahaya laa tamanaw liqaa'a alcadow cadow inaad la kulantiin ha tamanninina xadiis abu hurayru keenay laa tamanaw liqaa'a alcaduwi faidaa laqiitumuuhum fasbiruu ha tamanninina uu leeyahay rasuulku inaa cadow la kulantiin laakiin haddaa la kulantiinooba ay dhacdo markaas u sabra cadowgiina iska celiya sidaa daraaddeed marka abubakr asidiiq wuxuu yidhaahday lian ucaafaa fa ashkura axabu ilaya min an ubtalaa fa asbir in maaragta ilaahay uu iga celiyo cadowgiisa oo aan ku shukriyo nicmadaas ayaan ka jeclahay in ibtila igu dhacdo aan ku sabro markaas marka cadowga adiga ha googooban ha daandaansan markii aad isheshiinna u sabar iska celi ulajeedadan waxa weeyaan dadka muslimiinta ah meeshii markaas layidhaahdo maslaxo raajixa ugu jirta ama shar yarayn baa ugu jirta bay marahayaan sharcigoodana sidaas buu amrahayaa ama arrintaasu dagaal ha noqoto ama farsamo kale ha noqoto marba sidii u dhibya maslaxadooda u dhow sharyaraynta u dhow bay qaadanayaan hadday xaaladdu kalifto gaalada in layska sabsabo xoogaa dhaqaalo la siiyo gaal kugu soo duulo cadow ah inaa xoogaa siidood farsamaydo ood xoogaa dhaqaala u araruurido sia isaga jeedo ama xabadooda iska yaraydo huwa min asharci cabsi ma aha dullinimana ma aha sharciguu ka mid yahay waxaan akrinaynaa qisadii ma aragtay hmm? uu wariyey maarata ibnu isxaaq fi lmaqaazi alimam ibn fi lbidaaya wanihaaya uu ku keenay waxa uu leeyahay qaswat اlkhandaq waa qaswat اlaxzaab eh markii gaaladii ay isuga habaruucatay nebiga ee saxaabadiisa oo ay duulaha ku soo galeen iyagoo gaardinahaya kuwii xijaaj ka dhinaca hoose ay soo mareen dhinaca ah shartiga kuwii jiray oo najdi ka yimaado qatafaan iyo qabaa'il najdi ka yimidna dhinaca bari ay soo mareen oo madiino ay hareereeyeen aqaama rasuulu llahi sal allahu alay wasalam muraabitan rasuulku wuxuu nagaaday muddo isagoo muraabit ahoo meesha cadowgu jooga agtiisa isagii saxaabadii ay joogaan oo ay hor joogaan cadowgii wa aqaama almushrikuuna yuxaasiruunahu bidcan wacishriina layla qariiban min shahrin waxay muxaasareeyeen gaaladiina nebiga iyo saxaabadiisii dhowr iyo toban dhowr iyo labaatan habeen ama bil wax ka dhow walam yakun baynahum xarbun ila rimiya binabli xarbi saasoo maaragtay aan xoogaa gamuna laisku tuurtuuray tuurtuur yar aan ahayn ma dhex marinin fashtada cala annaasi albalaa'u bacata rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaa cuyaynata bni xisnin waalxaaris bni cawfin ilmuri markii arrintii nebiga ay ku adkaatay iyo saxaabadii ayuu wuxuu fartiin u faray ninka la yidhaha cuyayna ibnu xusnin waalxaaris almuri wa humaa qaa'ida khatafaan labadaa nin marka mooryaantii najdi laga keena bay hor socdeen waa laba nin oo xarbiyiin ah oo madiine u yimaado inay tirtiraan rasuulka iyo saxaabadiisii fa acطaahumaa huluثa himaari اlmadiina wuxuu u soo jeediyey inuu siiyo sanadkaas madiine timirta ka baxday oo dhan saddex markii loo dhiga qaybtii calaa an yarjica biman macahumaa canhu wa can asxaabihi waa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi waxaana iga elisay mooryaantan aad wadiin iyo adinkuba iga laabta intaasna qaata buu yidhi nimanka haadaa rasuulu ullah yuuxaa ilayhi min asamaa saxaabadiisii baa la joogta arrintii waxay ku kalliftay dhaqaalahan idin siin hayaa ulu wxii lagu hayay ulukeed baan idin siinayaa iga kaxay moryanta fajaraa baynahu wa baynahum sulxu waxaa dhex maray markaas iyagii iyo rasuulkii sulx xataa katabu kitaab ilaa kitaabkii laga qoray kitaabkii sulxa ah. walam taqac ishahaadatu walaa caziimatu sulxi ila almuraawaba mana aysan dhicin markaas kitaabka in markhaati loo sameeyo oo sulaxi la go'aamiyo ilaa uun wada hadalkaasaa socday falama araada rasuulu lahi sal la alay slam an yafcala dalik bacaa ila sacdayn markuu rasuulkii doona markaa arrintaa inuu go'aamiyo oo warqadda markhaati loo sameeyo warqaddiina waa la qoray ayuu labadii sacad u dira fartiin yeeyihiin waa sacd bn mucaad wa sacd bnu cubaadah waa labada qabiil oo aws iyo khasraj labadii ninoo xukumo weeyaan fadakara lahumaa dalik arrintaas buu u sheegay wastashaarahumaa fiihi arrintaas buuna showr kaga dalbay faqaala yaa rasuula allah amrun tuxibuhu fanasnacuhu am shayan amaraka allahu bihi laa budda lana min alcamali bih am shayan tasnachu lana waxay dhaheen arrinta aad soo jeedisay ma waxa weeyaan arrin aad jeceshahay oo marka aan samayno on kugu raacno mise waxa weeyaan arrin ilaahay uu ku amray oo laga maarmaan ay tahay in la qaato mise waxa weeyaan arrin aa annaka noogu danaynayso annaka noo samaynayso wuxuu yidhi bal shay-un asnachu lakum waa arrin aan adinka idin samaynayu yidhi waa maslaxadiinna iyo dantiinna wllahi ma asnacu dalika ila anii ra'aytu alcaraba qad ramadkum can qawsin waaxida wakaalabuukum min kulli janib faaradtu an agsira cankum min shawkatihim ila mrin ma wuxuu yidhi wallaahi ma asnacu dalik arrintaas inaanan samaynayn allah baan ku dhaartee ilaa waxaan arkay carabtii inay kulligood dhinac idinka noqdeen oo dhinac kastana idinkaga yimaadeen markaasaan waxaan doonahayaa awooddooda inaan wax un ka jebiyo oo xaggiina aan wax ka jebiyo faqaala lahu sacd bnu mucaad ya rasuula allah qad kunnaa naxnu haulaai اlqowm cala shirki billah wacibaadati اlawthan laa nacbud llaha walaa nushriku laa nacbud اllaha walaa nacrifuhu whm laa yaطmacuuna an yaakuluu minha tamratan waaxidaة ila qiran aw baycan afaxiina akramana allahu blislaam wahadaanaa lahu waaczaznaa bika wabihi nucdiihim amwaalanaa maa lanaa bi hada min xaaja waxay dhaheen ya rasuul allah waxaan ahayn innaga iyo iyaga kuwaas maarata qadafaan ka yimid najdi qadafaan qabiilada la yidhaahdo qabaa'ilka waaweyn oo najdi bay ahaayeen shirki baan ku jirnay iyo asnaam caabuditaankood allah maanaan caabudayni mana aanaa aqoon markaan sidaa ahayn hal timir inay naga cunaan oo aanan martisoor u siinin ama ayna beec nooga qaadan ma dhacaynin markii ilaahay uu nagu karaameeyey islaamkii oo uu nagu hanuuniyey adiga oo awood noogu yeelay adiga iyo islaamkii miyaan maalkeena siinaynaa maalanaad helana dankama diin bay dhahay arrintaas marka dooni mayno wallaahi laa nucطiihim ila sayf xataa yaxkuma allaahu baynana wa baynahum faqala nabiyu sal slm anta wadaaka waxay dhaheen marka wax aan sayf ahayn sii mayno ilaa ilaahay uuna kala saaro annaga iyo iyaga markaasuu nebigu wuxuu yidhi adigay kuu taalla anta wadaak fatanaawala sacd bnu mucaadin asaxiifa famaxaa maa fiiha min alkitaab uma qaala liyajhaduu calayna warqaddii buu qaaday wixii ku qoraay buu tirtiray wuxuu yidhi hadday awood leeyihiin hadda hanugu dadaalin buu yidhi wuxuu rasuulkii ilaahay hamiyey oo uu ku talagalay nimankaa inuu farsameeyo oo uu dadka ka leexiyo oo ka ayriyo oo dhaqaalihii muslimiinta la siiyo si shartooda loo kala jebiyo sidaa daraaddeeda alimaamu alxaafid almuxadit alfaqiih alusuuli shaykhu lxaafid ibn xajar shiikh ibn xajar shiikhiisa ahaa salaaxudiin khaliil alcalaa-i wuxuu ku yidhaahday kitaabkiisa almajmuuc almudhab fii qawaacid almadhab maal gaalo in la siiyo ma banaanaa laakiin haddii mafsado iyo gaaladii inay soo koobto muslimiintii oo dhinac kasta uga imaato oo markaas ayna muqaawamo u helaynin maal in la siiyo markaas ayaa mafsado yar si looga fakado dadka muslimiinta inay markaa cirib tiraan oo cirib gooyaan buu leeyahay binaءa calى hadihi اlqisma sidaa marka hadday sugan tahay macnuhu waxa weeye sidii muslimiinta u maslaxo badan oo u dhibiya ayay arrintooda ku xiran tahay sharciguna uu amrahaya hadday dagaal noqoto iyo hadday noqoto farsamo kale waxaan maqlay dargii amxaaradu meeshan ay joogtay in niman gaalkii u sarreeyey ay farsamo ku dayaan oo dhaqaale iyo waxbartood inay tay siiyaan ay dhahaan war xabadda iyo madaafyada niyaho naga khafiif oo dhinac nooga leexay farsamo noocaas inay la galeen baan maqalnay markaasaan waxaan kaloo maqalnay dadku aabeeyey ku dhaleeceeyey arrintoodiina meel khatara gaarsiiyey haadaa jahlun arrintaas jahl wey marka waa arrin sax ah oo sharciga waafaqsan oo rasuulkii ilaahay uu isku dayey ayib inta masalada kale oo ku xigta waxay tahay masaa'il kala duduwanay ahayd waxaa waajib ah dadka muslimiinta ku waajib ah in ay weyneeyaan waxa ilaahay uu weyneeyey oo rasuulku uu weyneeyey waa waajib wey ilaahay wuxuu weyneeyey rasuulkuna uu weyneeyey qofka muslimkaa dhiiggiisa qaali weeyaan si sahlan waa inuusan ku daadan dhiigga gaduudan ilaahay agtiisa oo muslimku waa qaali si sahlan waa inuusan ku daadan dhowr xadiis marka shan xadiis ama wax la mid ah oo qofka muslimkaa dhiiggiisa tilmaamahaya ayaan akhrinaynaa waxaana uu rasuulku noo sheegay dadka muslimiinta inuu dagaal dhex mari doono yuu noo sheegay marka dadka muslimiinta ah rasuulkii maadaama uu sheegay dagaal inuu dhici doono waa in lagu baraarujiyaa khatarta uu leeyahay qofka muslimkaa dhiiggiisa si uu uga nabadgalo qofkii ilaahay uu ugu talagalay inuu ka nabadgalo wuxuu wadaya imaam axmed bn xibbaan can kurzin اlkhusaaciyi qaal sa'ala rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslama sa'ala rasuul اllahi sal اlahu alيه waslam acraabiyun nin acraabiha rasuulka weydiiyey su'aal wuxuu yidhaahday hal lihada alislaami min muntahan islaamka meel uu ku dhammaado ma leeyahay qaala man yurid illaahu bihi khayran min carabin aw cajamin adkhalahu calayhi qofku ilaahay uula doono khayr ama carab ha noqdo ama cajam ha noqde islaamka uu soo gelinhaya qaala uma maada maxaa ka dambeeya buu yidhi intaas qaala nabigu wuxuu yidhi taqacu fitanun ka dulal waxaa dhacaysa fitnooyin badan oo hoos oo kale ah hoosas oo kale ah ninkii carabiga muxuu yidhaha kallaa yaa nebiyallaahi maya yaa nebiyallaahi ma dhacayso qaala bala way dhacaysaa buuli waladii nafsii biyadihi latacuudunna fiiha asaawida subban yadribu bacdukum riqaaba bacdin wakhayru nnaasi yowmaidin rajulun yattaqii rabbah wayadacu nnaasa min sharih wuxuu yidhaahdee rasuulku way dhacaysaa waxaan ku dhaarta allah nafsaddeeda ay gacantiisa ku jirto waxaad noqon doontiin masas isu shubma maska marka uu wax qaniini rabo intuu saas isu taago ayuu hoos u hoobtaa markaasuu ku hoobtaa meeshii uu rabay qoftuu rabay inuu qaniino nebigu wuxuu ku tilmaamay marka dadka muslimiinta waxaa dhici doonaa masaas isu hoobta inay noqon hayaan oo gabalkood uu gabalka kale qoorta ka garaaco wa khayru nnaasi yowma idin markii saas ay dhacdo dadka maxaa u khayr badan rajulun yattaqii rabbah nin ka cabsada rabbigiisa wayadacu nnaasa min sharihim dadkana sharta kala hara sharkiisa ka daaya dadka haddii marka saasu ay imaato shariyay kaa iman xaggaada hana ka qaybgelin qof muslima dhiiggiisa meel lagu daadinhayo nebiga axaadiis baan marka oo tilmaamaysa marka dhiigga muslimka khatarta u leeyahay maan dhowr iska xusiisinaynaa axaadiistaas waxaa ka mid a xadiisku wariyay imaam axmed fii musnadihi can mucaawiyata bn abi sufyaan qaal qaala rasuulu llahi sal اllahu alayh wasalam kullu denbin casa allahu an yakfirah ila rajula yamuutu kaafiran aw rajula yaqtulu mu'minan mutacamidan waxaa dhici karta dembi kasta ilaahay inuu dhaafo ilaa qof gaalnimo ku dhintay ama qof qof mumina dilay isagoo walakas u dilay waxay dhinac saarantaha marka qatliga muslimka shirku bilah walmawt cala kufri bay dhinac taalla xadiis kale oo dabraan u wariyey fi mucjam kabiir wlwsat can ibni cabaas anahu sa'lahu saa'ilun cabdullah ibn cabaas baa nin wax weydiiyey faqaala yaa abaalcabaas hal lilqaatili min tawba qofka qof muslim dila tawba ma leeyahay faqaala ibnu cabaas kalmutacajibi min sha'ni maa taquulu isagoo iska dhiga ibnu cabaas qof la yaaban su-aashaas oo kale intuu weydiiyey uu yidhaahday qofka qof muslima dila tawba ma leeyahay wuxuu yidhaahday maada taquulu maxaad leedahay faacaada calayhi lmas'ala wuu ku soo celiye wuxuu yidhi hal lilqaatili min tawba faqaala lahu ibnu cabaas maada taquul mar kaluu ku soo celiyey maratayn aw alaaan laba goor ama saddex goor uma qaala ibnu cabaas annaa lahu tawbatu samictu nabiyakum sala allahu alay waslam yaquul ya'ti lmaqtuulu mutacalliqan ra'suhu biixdaa yadayhi mutalabiban qaatilahu biyadihi lukhraa تشطب أوداجه دما حتى يأتي العرش فيقول المقتول لله فيقول المقتول لله ربي هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تعست ويذهب به إلى النار ibnu cabaas wuxuu yidhaha suu tooba ku leeyahay waxaan nabiga ka maqlay nabigiina waxaa ka maqlay isagoo dhahahaya qofkii la dila yowma alqiyaama wuxuu imaan hayaa isagoo madaxiisii uu ku dhegan yahay labadiisa gacmood mid ka mid ah oo gacan iyo madaxiisa isku wata oo qofkii dilana kuleetiga ka haysta oo marka xididadiisiina ay dhiig sii daynhayaan markaasuu carshiga ula imaanhaya markaasuu wuxuu leeyahay rabbi qatalanii haada ninkaanaa idilay buu le ninkan baa idilay markaasuu allah subxana wa tacala wuxuu leeyahaa ninkii dilay taacista waad halaagsantay waidhabuu bihi ilanaa naarta loo kaxeey xadiiska labaad rawa tirmidiyu can cabdillahi bni camrin ana nabiya sal la slam qaal lazawaalu dunyaa ahwanu cala allahi caza wajalla min qatli rajulin muslim adduunyada oo dhan baaba'eeda ayaa ilaahay kala sahlan qof muslima dilkiisa bal arka adduunyada oo dhan halaageeda baabi'itaankeeda qof muslimina dilkiisa bay ilaahay agtiisa waxa weeyaan kala fududa warawa dabarani min xadiid ibni cabaasin qaal qutila qatiilun xadiiskaas afaraad waxa weeyaan nin baa la dilay calaa axdi rasuuli lah sal slam laa yuclamu qaatiluhu ninkii dilina lama yaqaan nin meydaha la arkay suuqi yaalla fasacida mimbarah mimbarkiiu rasuulku fuulay faqaala yaa ayuha nnaas ayuqtalu qatiilu waana bayna adhurikum ma waxaa la dilhayaa qof la dilay anoo idinla jooga laa yuclamu man qatala mana la garanhayo qofkii dilay low ana ahla asamaa'i waalard ajmacuu calaa qatli imri'in muslimin lacadabahum allahu bilaa cadadin walaa xisaab haddii dadka ummadda samada joogta ummadda dhulka joogta ay ku heshiilahaayeen qof muslima inay dilaan ilaahay cadad la'aan iyo xisaab la'aanu kulligood cadaabla ahlu samaa wa ahlu lard qof muslim dilkiis kaliya markay ku heshiiyaan dil iska dhaafe xitaa qof muslin ah inaad ka naxiso waa xaaraan naxdin ma garanaysi atarwiid lilmuslim a ah xaaraan rawa imaam axmed min xadiii abi bakrata qaal ataa rasuulu llahi sal اlahu alay waslam alaa qawmin yatacaaطawna sayfan rasuulku wuxuu imaada qola sayfa isu dhiidhiibahaya masluulan sayfan masluulan saafgashay ka baxsan isu dhiidhiibahayaan faqaala lacana allahu man facala hada lacana allahu man facala hada arrintaas dadka sameeya lacanad ilahay ku dhacdo awalaysa qad nahaytu can hada arrintaasoo anigoo dadka kama nahiyinin ثم قال إذا صلى أحدكم سيفه فنظر إليه فإذا كان يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه aadaabtaas u sheegay wuxuu yidhahda marka mid hadduu sayftii soo bixiyo oo uu fiiriyo oo walaalkiis inuu tisiyo uu rabo gasha ku celiyo markaas iyadoo galaysan u dhiig xadiid kale طبراني isagana u wariyey في المعجم الكبير عن النعمان بن بشير قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في safar baan rasuulka kula jirnay fakhafaqa rajulun calaa raaxilatihi nin maarata cawadoo dhan guwaraynhayay oo hashiisii saaraa baa sidaas u lulmooday fa rajulun sahman min kinaanatihi nin baa marka ka soo bixiyey kinaanadiisii ama gaboydiisii yuu sahmi ka bixiyey faintabaha rajul fafazaca wuu naxay markaas faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam laa yaxillu limuslimin an yurawica musliman qof muslimah uma xalaal ah qof kaloo muslim ah inuu ka cabsi geliyo ama uu ka naxiyo waa naxdin kaliya naxdin kaliya xadiiskaas muslim uu wariyey oo xadiis abu hurayra ahaa nabigu uu yidhaahda man iqtanaa kalban laysa bikalbi saydin walaa maashiyatin walaa ardin fainahu yanqusu min ajrihi qiraataani kula ywm xadiikaas uu nebigu yidhaahday qofkii ey samaysta aan ahayn ey uu ku ugaarsado ama ey ariga u ilaaliya ama ey beerta u ilaaliya waxaa ka nuqsaamahaya ajarkiisa kulli yowm laba qiraad oo ah halka khayraabada jabal uxud oo kale inuu uu la mid yahay guri qofka ey uu guriga u joogo yacni maalin kasta ajarkiisa wixii loo qoray laba qiraad baa laga tuuraya maxaa looga tuurahaya isha sabab waxa uu yidhaha tilmiid imaam axmed kitaab uu leeyahay uu ku magacaabo ahbaaru shuyuukh wuxuu yidhi ahlulcilmiga waxay dhaheen liannahu yurawicu almuslima binabxihi ah, wahda uu yidhaahdo qof muslim uu ka naxiyey bes intaas baa labada qiraad u go'day marka qof muslima naxdintiisa dilkiisa iska dhaafe ah baa marka eygaas dhawaaqiisa oo gurigiisa jooga baa waxay sababtay ama ay kaliftay in ajarkiisa wax laga rido masalo kale alfatku fatkiga xukunkiisu muxuu yahay fatkigu waxa weeyaan qof aan iska kaa jirinin inaad disho oo si kada aad ku disho arrintaas xukunkeedu maxay tahay روى الإمام أحمد وأبو داود والطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن حديث أسفه إليه النبي إيمانك وحو قبري فتكك لا يفتك مؤمن قف مؤمن فتك ما سميه fadkiga waad fahamtee soo maaha idan haddiiba qofku uu muslim yaha mu'min uu yahay iimaankiisaa ka xidhay fadkiga fadkiga marka waan sharaxnay waxa weeyaan qof aan iska kaa jirin inaad u imaato aad weerarto aad disho fadkiga waa kaas arrintaas marka waa arrin mamnuuc ah qof muslima uusan ku dhaqaaqi karin iimaan hadduu jiro iimaan uu leeyahay iimaankiisaa ka celinaya ayib laba xaadisaa dhacday waqtigii nebiga marka see looga jawaabahaya waxaan ognahay kacb ibni ashraf alyahuudi in la dilay fii rabiici alwal min asanati ahaaliثa wuxuu ahaa sida u wariyay abu dawud iyo tirmidi ninkaas kacb ibni ashraf shaacir kaana yahjuu rasuul اllahi sal اllahu alيh wasalam nabiga caayi jiray sheerkiis ku caaya waxaa diray muxamed ibnu maslamata iyo nin ay naas isla nuugeenoo walaalo ay yihiin oo la yidhaahdo abuu naa'ilata salkaan ibni salaama labadaas ninaa soo dishay marka nebigaana u diray fakki baa guddiga haye nin kale oo la yidhahdo abu raafic cabdullaahi ibni abi lxuqayr isagana oo yahuudi ah min yahuudi khaybar waxaa la dila kacba markii la dila kadib sanata sittin fii ramadaan hijrada markii lix ahayd waxaa dilay niman ansaar ah oo rasuulku uu u diray oo uu madax uga dhigay cabdullaahi bnu catiik wa kaana abuu raafin yu'dii rasuula allahi sal slam wayuciinu calayhi mooryaantu kusoo dalba jiray nabigana dhib u gaarsiin jiray labadaas nin fadki baa lagu dilay see la iswaafajinhayaa qaala alimaam abulxasan nuurdiin moxamed bin cabdilhaadi assindi fii xaashiyati musnad alimaam axmed wuxuu yidhaahday yakunu daka kaana qabla hada alxadiid ninkaas oo sharxay musnad alimaam axmed wuxuu yidhaahda wuxuu isu waafajiyey labadaas qiso ee xadiiskii hore wuxuu leeyahay labadaas qiso xadiiskan way ka horeeyeen xadiid aliimaanu qayada alfatka laa yaftiku mu'minun baa ka dambeeyey sidaa marka arrintu hadday noqotay waxaa qaacido ah aakhiru lamrayni min rasuulilah la qabanaya amarba amarkuu ka dambeeyo rasuulka awaamirtiisa ayaa la qaadanhayaa marka labadaas quso haddii lasoo daliishado waxaa lagu jawaabahayaa ninka muxadita ahoo musnad imaam axmed sharxay jawaabta uu bixiyo oo ah kanaa dambeeyey labada quso ka dambeeyey ayib masale kale alikhtilaaf fi ra'yi haddii ra'yi laysku khilaafo oo qofku uu kugu kaco oo uu ku dhibsado oo uu ku naco oo kaa hor yimaado arrintaasu ma keeni kartaa dil inaad dad ku dalbato lasoo dilo la waxa uu wariyay abu bakr الshaafiعي fi اlfawaa'id almacruuf bاlghaylaaniyaat bisanadi صaxiix can abi barzata qaal أغلd rajul لأbi bakri الصديq faqala ya khaliifaةa rasuuli الlah alaa adribu cunuqah faqaala laa laysa fi axadin bacda rasuuli lahi sal slam nin baa eh, u yimaaday abu bakrin khaliifo ah markaasuu si adag ula hadlay nin saxaabiga abu barz alasqalani la yidhaha la joogay wuxuu yidhaahday qoortan ka jaraa abu bakr marka waa khaliifatu rasuuliillah ninkaana si adag buu ula hadlay si adag buu u ceebeeyey waa ka hor yimaaday ama waa kasoo horjeestay ama waa ku kacsan yahay wuxuu yidhi laa laysat liaxadin bacda rasuuli illahi sala alla slam arrintaas rasuulkii ilaahay kadib qofna ma laha buu yidhi waa iga soo horjeedaa waa ikhilaafsan yahay waa idhibay waa isku kacsannahay waa igu kacay rabsuu igu hayaa wax ma loo dili karaa laa rasuulka ilaahay bay ku gaabtaa arrintaas madaxtinimada yuu qofkaanu kaa hor istaagin inuu dhiiggiis u daato sidaa wax ma loo dili karaa rawa ibnu sacdin fi طabaqaati اlkabiir qaal qaala marwaanu libni cumar halumma ubaayicka liannaka sayid اlcarab wabnu sayidiha faqaala lahu bnu cumar kayfa asnacu biahli اlmashriq wallah ma uxibu annaha daanat lii sabciina sanatan وأنه قتل في سببي رجل واحد فخرج مروان وهو يقول إني أرى فتنة تغلي مراجلها والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا مروان محكم أي عبد الله بن عمر أتغي مركز يري كالي مبايعا كسين هيا waxaa tahay carab sayidkeeda iyo carab sayidkeeda inankiisii waa walad khaliifa weeyaan cumar baa dhalay markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhaahday dadka na khilaafsan oo mashriq degan seen ka yeelaya wallaahi aan ku dhaartee ma jecli buu yidhaahday inay ii hoggaansanto toddobaatan sano oo aan madax noqdo sabciin sana oo aniga sababtayda hal qof loo dilo baxuu yidha marwaan wuu ka soo baxa meeshii isagoo dhahaya baydkaas markaa akhrinhayo dhahaya innii araa fitnatan taklii maraajiluhaa waxaan arkaa buu yidhaahday fitno digsideedii ay karayso wlmulku bacda abi layla liman halaba abuu layla kadibna mulkiga iyo maamulka waxaa yeela doonaa qofkii adkaada xoog bayna isu bedeli doontaa arinta abuulayla yaa muxuu yahay abuulayla abuulayla man huwa waa mucaawiya ibnu yaziid ibnu mucaawiyata alumawi markuu ninkaasu dhintay ayay arrintii faraha ka baxday oo lagu dagaalamay oo dagaalo badan ay ka dhaceen kadibna marwaan ibnu xakam gacantiisay gashay ayib masalo kale dadka haddii ay isku qabtaan arrin anaa xun iska leh iyo anaa talinhaya iyo anaa wax xukumahaya anaa wax maamulahaya iyo wax la mid ah hadday isku qabtaan oo lagu dagaalamo masiirkoodu muxuu yahay qala shaykhu اlislam fi majmuc اlfataawa whakada xaalu lmuqtatiliina min almuslimiina fi اlfitan اlwaaqicaةi baynahum falaa takunu caaqibatهma ila caaqibaةa suu alغaalib wاlmagluub fainahu lam yaxsul lahu dunya wala aakhirة وأma alغaalib fainahu yaxsul lahu xad caajil ثuma yuntaqmu minhu fi اlآakhirة وqad yucajil اllah lah اlintiqama fi اdunya kama jarى lcaamaة اlغaalibiina fi اlfitan fainahum usiibuu fi اdunya kاlغaalibiina fi اlxaraةi wafitnaةi abi muslim alkhuraasani wanaxwi dalik wuxuu yidhaahda hadal kooban weeye shaykhulislaam baa iska leh majmuc fataawa buu ku yaalla wuxuu leeyahay sidaas oo kale waxaa ah dadka dagaalamo muslimiinta ahoo fitnooyinka ku dagaalama fitnooyinka dhexmata ayaga dadka marka ay dagaalamaan muslimiin ahoo arrimahaas marka hooseeya ay ku dagaalamaan cirib wanaagsan ma yeelato cirib xun bay yeelataa arrintaas kii adkaada oo goobta u hara oo xukunkii la wareega iyo kii laga adkaada labaduba caaqibo xun bay arrintooda ku dhammaataa alhaalibu wlmaqluub kii adkaaday iyo kii laga adkaada sababtuna waxa weeyaan adduunyo iyo aakhiraba waa la seegay markaas qofka hadduu adduun iyo aakhiro seego maxaa u dhiman maxaa uu haray wuxuu leeyahay fainahu lam yaxsul lahu dunyaa walaa aakhira ayb kii laga adkaadaba khadkii waa laga bixiyey laakiin midkii adkaadoo maamulkii u haray oo xukunkii haysta muxuu khasaaray wuxuu yidhi waama alhaalib fainahu yaxsulu lahu xadun caajil kii adkaada wuxuu yeelanhayaa xoogaa yar oo dhalaal ah oo degdeg ah oo dhalaal adduunyo ah uma yuntaqamu fi laakhirati minhu aakhiraana laga aarsanhayaa cuquubo aakhiraana u taalloo sugaysa waqad yucajilu allaahu lahu lintiqaam waxaana dhe akhirta ilaahay inuu u dedejiyo aarsi adduunyada oo ilaahay uu adduunyada ku cuquubeeyo wuxuu leeyahay arrintaasuna waxay u dhacday intii ku dagaalantay fitno oo dhan arrintaas baa qabsatay ama cuquubo caajil ah ama cuquubo aajil ah wuxuu leeyahay kuwii intaa ku dagaalamay fitnoo la ogyahay oo ay ka mid yihiin kuwii ku adkaadee alxara waa dagaal gu soo qaaday madiine weeyaan amase abu muslim alkhuraasaani dagaal sharci uga yimaaday uu ku doonahay inuu maamul ugu aliyo ama uu ugu keeno alcabaasiyiin kulligood masaa'ib baa ku dhacday buu leeyahay waa marka shaacirku meesha uu ka yidhaahday wamaa min aalimin ilaa sayublaa biaalimin wamaa min yadin ilaa wayad ullaahi fawqaha maa aalimun ilaa sayubla biaalimin gacan kasta gacanta ilaahay baa ka sarayda aalim ma jiro ilaa mid kala ilaahay oo aalimu ku sallida oo ka aarsada idan dagaal hadduu ku salaysan yahay anaa wax xukumahaya ama wax maamulahaya kii adkaada iyo kii laga adkaado labadooduba waa caaqibatu suu baa meel u taala ama adduunyada ama aakhiro sida badanna adduunyadaaba lagu arkaa cuquubaadka noocaas oo kaleeto mulaaxada masale kale aayad aayaddaas waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnat wayakuuna diinu lilah wayakuuna diinu kulluhu lilah mulaaxado ku saabsan waxa uu wariyay alimaamu lbukhaari can naaficin can cabdulahi bni cumar ataahu rajulaani laba nin baa u imaatay fii fitnati ibni zubayr ibnu zubayr fitnadiisa marka ay jirtay cabdullahi bni zubayr faqaala ina annaasa qad dayacuu anta bnu cumar wasaaxibu nabiyi sala allah alay slam famaa yamnacuka an takhruj waxay dhaheen dadkii khayrkii bay dayaceen adiguna nabigii saxaabi nabigii saxaabadiisa ka mid ahaa tahay ibnu cumar baa tahay inaad soo baxdo oo shaqaydo maxaa kuu diiday markaasuu yidhi yamnacunii ana allaha xarama dama akhii waxaa arrintaas iga hor jooga walaalkay dhiiggiisa uu ilaahay iga xaramay inaan daadiyo faqaala alam yaqul illaahu waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna saasay soo daliishadeen aayaddaas cabdullahi bni cumar bay u daliishadeen waxay dhaheen sow ilaahay ma dhihin war dagaalama ilaa fitna la waayo dagaalka maxaad ku diidantahay markaasuu yidhaahday qaatalnaa xataa lam takun fitna wa kaana addiinu lilaah wa antum turiiduuna an tuqaatiluu xataa takuuna fitnatun wayakuuna diinu ligayr illaah wuxuu yidhaha waan dagaalannay wakhtigii nebiga ilaa fitnooyinkii aan baabi'nay oo shirkiga aan baabi'innay oo diintuna ilaahay uu yeeshay adinku waxaad doonaysiin inaad dagaalantiin si ay markaa fitno u imaato oo fitno markay imaatona diinkii ilaahay waxaan ahayn uu u sugnaado wa fii riwaayatin lbukhaari xadiisaa kudhigaysa riwaayo kale can naaficin ana rajulan bna cumar faqaala ya aba cabdiraxmaan maa xamalaka calaa an taxuja caaman wa tactamira caaman maxaa kuga xambaaray sanadna inaad xajido sanadna aad cumro u baxdo wa tatruka aljihaada fii sabiili illaah waddada ilahay jihaadkeedana aad ka tagto waqad calimta maa raqaba allaahu fiih waxaanad og tahay ilaahay sida uu dadka u jeclaysiiyey jihaadka faqaala yabna akhii yabna akhii buniya alislaamu calaa khams iimaanin biاllahi warasuulih wasalawaati alkhams wa siyaami ramadaan wa adaa'i zakaat wa xaji ilbeyt عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وحو إلهي كتاب في سكوير أهل المياه والنقل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي حتى تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فma ymnacuka an tuqaatila kama dakara allahu fi kitaabih aayaddaas marka waxay tilmaamaysaa dagaal in dad hadday ishaystaan dagaal lagu kala fujiyo maxaa arrintaas kaa hor jooga uu ilaahay uu sheegay kitaabkiisana uu ku sheegay markaasuu wuxuu yidhahda ibnu cumar ya bna akhii ucayaru bihadihi اlaayati wala uqaatilu axabu ilaya من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه khaalida fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima wuxuu leeyahay aayadda hore in laygu ceebeeyo oo la yidhaahdo maaragtay waxaan wanaagsanayn buu ku dhacay oo arrin loo baahnay buu ka fadhiistay ayaa waxa ka jeclaho iiga sahlan aayaddan kale in laygu ceebeeyo aan ku dhaco qatlu lmu'min mutacamida wa fii riwaayati saciid bni jubayr qaala kharaja calayna bnu cumar faqaala rajulun kayfa taraa fii qitaali lfitna ninbaa riwaayo kale weeyaan isla xadiiskaas riwaayaadkiisa badane wuxuu yidhaahday dagaalka fitnada seed u aragtaa sow looma baahna inaad dagaalanto si fitnada loo baabi'iyo ilaa fitno laga waayo faqaala whal tadri ma lfitna kaana muxamadu sal اllahu alayh wasalam yuqaatilu lmushrikiin wa kaana adukhuulu calayhim fitna walaysa kaqitaalikum cala lmulk wuxuu yidhaahdee fitna ma garanaysaa muxamedun sal allahu alayhi wasalam mushrikiintu la dagaalami jiray mushrikiinta in loo tago oo diinkoodii la qaato ayaa fitno ahayd laakiin dagaalanka wakhtigaas fitna la baabi'inayay ee ma aha fitna baabi'intu iyo dagaalanku sida aad mulkiga iyo xukun ugu dagaalamaysiin ma aha buu yidhi walaysa ka qitaalikum cala lmulki dagaalka dadka muslimiinta ah waa masalo kale dhex mara muxuu sababaa wuxuu sababaa oo uu keenaa isticmaar kufaar ay hor socdaan yaa isticmaar keenay yaa gaalo keenay maxaa u sabab ah sababteed waxa weeyaan sidii rasuulku noo sheegay waa dadka muslimkaa ah isdilkooda xadiiskii uu wariyey aabaraani fi lmucjam alkabiir waa xadiid haabit ah min xadiid cabdillahi bn cabaas waxaa ku jiray walaa qatala bacduhum bacdan ilaa sallata allaahu calayhim caduwan min hayrihim dadka muslimiinta hadday iyagu isdilaan waxaa ilaahay ku salidhayaa cadow iyaga aan ahayn oo meel kale uga yimid isdilka muslimka waa sabab dhaliya isticmaar kufaar haddii dhiig muslim uu qubto waxaa uu sugtiin gaal gaardinaya oo dalkii soo galay hada rasuululaheegay وما ينطق عن الهوى abu barza alslami laba arrimood kaliyaha ii dhiman abu barza alaslami sida wariya imaam lbukhaari wuxuu leeyahay can abilminhaan qaal lama kana bnu ziyaadin wamarwaanu bishaam wawasaba bnu zubayri bimakka wawasaba alquraa'u bilbasra fanطalaqtu maca abii ila abi barzata alaslamiy xata dakhalna calayhi fii daarihi wa huwa jaalisun fii dilli xulliyatin lahu min qasab fajalasna ilayhi faأnshaأa abii yastaطcimuhu اlxadiid faqaala ya aba barza alaa taraa ma waqaca fiihi الnaas faأwalu shayin samictuhu takallama bihi إnii اxtasabtu cinda allahi أnii asbaxtu saakhiطan calى axyaaءi quraysh قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على abu barza alaslami ayaa ninkaas abulminhaal la yidhaah u yimaaday markii shaam ay la wareegeen oo ay qabsadeen umawiyiinta oo cubaydullaahi ibnu ziyaad iyo marwaan ay qabsadeen makana uu cabdullaahi bnu zubayr bin alcawaam uu maka qabsaday niman quraa ah oo is-aruursaday oo maaragtay reer basra ahna ay basro qabsadeen meelaa la kala qabsado soo maaha fanalaqtu maca abii ilaa abi barzata alaslami wuxuu leeyahy markaa ninkaas abulmilhaan aniga aabbahay a ninkaas saxaabiga ah oo abuu barza la yidhahdaan u tagnay daartiisii baan ugu tagnay isagoo fadhiya qol yar oo qasab ka samaysan ula ka samaysan hooskiisa marka aabbahay baa wuxuu leeyahay wuxuu galay inuu hadal ka keeno markaasuu wuxuu yidhi abu barzow miyaadan arkayn dadka waxa ay ku dhaceen markaasuu wuxuu yidhahday abu barza wixii ugu horreeyey oo aan ka maqalna waxay ahayd wuxuu yidhaahday anigu waxaan ilaahay agtiisa ajar uga rajaynhayaa inaan waa baraystay anigoo u caraysan qabaa'il quraysh arrintaas oo ah inaan u caraysanaha qabaa'il quraysh ayaan ilaahay agtiisa ajri iyo khayr uga rajaynaya inakum yaa macshar alcarab carabay waxaad ahaydeen xaaladii aad ogaydeen oo nebiga ka hor aad ku sugnaydeen oo dulli iyo dhaqaalo yaro iyo baadinimo markii allah subxaanah wa tacaala uu idinku gargaaray oo uu idinku badbaadiyey islaamka iyo muxamed ayaa waxaad gaarteen waxa aad arkaysiin hadda adduunyadan ayaa idin fasahaadisay midka shaam jooga wallaahi waxaan adduunya ahayn inuusan ku dagaalamayn waana nin taabicia weyaan marwaan iyo cubaydullah ziyaad taabiciin wey shaam bay qabsadeen abubarza wuu adduunyay ku dagaalamayaan wain haulaai aladiina bayna adhurikum kuwa idinla jooga oo basra jooga quraada aad ku sheegayso wallaahi in yuqaatiluna cala diini addunyay ku dagaalamahayaan waina haulaai aladiina bayna adhurikum allah in yuqaatiluuna ilaa cala dunya waina daka aladii bimaka ninka maka jooga waa cabdullahi bnu zubayr weeyaan wallahi in yuqaatiluu ilaa cala dunya haddii marka arrintu dagaalku uu noqdo anaa meeshaan joogahaya ama anaa maamulkaan haynaya ama anaa madax noqonaya waa arrinta uu sheegahayo abubarza alaslami oo ah adduunyo lagu dagaalamo qofku wuxuu ajar ilaahay uga goobanayaa inuu kuwaas naco hadday arrintu ay halkaas gaarto dagaalanka masalada u dambayda waxay tahay mas'alo fiqhi ah masaladaas waxa weeyaan waxay ku taallaa kitaab اlum lilimaam moxamed ibn idriis ashaafici almujallad اlkhamis juska shanaad safxada sitamia bay ku taallaa waxay tilmaamaysaa laba arrimood arrinu waxa weeyaan wakhtigii hore waxaa lagu dagaalami jiray shay la yidhaha manjaniiq oo ah madaaficda berigaas jirtay marka manjaniiqdii oo la tadwiiro ay madaaficda hadda jirta ama hoobiyayaalka jira hadda tii oo lasii habeeye lasii casriyey wey wuxuu tilmaamahayaa marka mas'ale ah qofka bani aadamka ahoo mukallafka ah ficilkiisa wixii ka dhasha isagaa mas-uulka ah masaladaas waxay tahay wuxuu leeyahay walow rajaca xajaru lmanjaniiqi calaa rajulin lam yajurahu kana qariiba min almanjaniiq aw baciidan muciinan liahli اlmanjaniiq bغayri اljari aw غayra muciinin lahum kanat diyatuhu calaa cawaaqib اljaariina kullihim haddii nin uu ku soo laabto ama uu dilo dhagaxii manjaniiqda laga tuulahayo ninkaasuna ninkii ridahayay ma aha manjaniiqda waa nin u dhawaayo manjaniiqda ama ka fogaay meel kale joogay ama wuxuu taageerahayay dadka manjaniiqda ridahaya ama ma taageeraynin buu leeyahay ninkaas dhinta oo uu madfacaas ku habsaday ama manjaaniqdaas ku habsatay diyadiisa waxay saaran tahay dadka tuurahayay cawaaqishooda diyadiisa waajib ah ninkaas hadday diyadiisu waajib tahay mumtalakaadkiisa baaba'ana waa waajib in loo guda qof muslima haddii hadda lagu jirana qofkii dilay waa inuu kafaara shahrayn uu sooma marka waxa la tuurahayo waa inay cilmiyaysan yihiin waa in laga taxadaraa qof muslimna maalkiis nafsadiisa inayna waxba gaarin inaysan dhib u keeninin hadday saasu dhacdo oo manjaniiqdaa la tuurahayay qof muslin ah ama madfaca la tuurahayo ama hoobiyaha la tuurahayo qof muslin ah maalkiisa ama xoolihiisa ay dhaawacdo dadkii tuura hadduu dil yahay cawaaqishoodii baa laga rabaa diyadoodii qaraabadoodii qofkii tuurana waxaa waajib ah inuu shahrayn soomo kafaaratan haddii uu maal kale u yahana waa in loo gudaa qof kasta ficilka uu sameeyana isaga ka mas-uul ayib toba ninaa isla ridaysay manjaniiqdii amase madfacii qaacoodii intuu ku baxay shan ka mid aha shanu dhimatay shanuna waa nooshahay waa kuwii ridahayey hanaa dhimatay hanna waa nooshahay maalan weye maal weeye qaala fi lqowmi min almuslimiin yansibuuna almajaaniiqa cala almushrikiin fayarjicu calayhim xajaru lmanjaniiq fayaqtulu bacdahum fahada qatlu khaطأ fadiyat lmaqtuuliina cala cawaaqili اlqaatiliin wayurfacu can cawaaqili اlqaatiliina qadru xisati اlmaqtuuliin kaanahu jara xabla اlmanjaniiqi casharatn farajaca alxajaru clى hamسaة minhm faqatlhm faansaafuu diyaatihim clى cawaaqili اlqaatiliin لأnahum qutiluu bficlihim وficli غayrihim wla yuؤaduuna xisathm min ficlihim fainahum qatluu anfusahum maca غayrihim tobankii ninoo isla ridaysay shan ka mida hadduu ku habsado oo shanu ay nooshaa shanuna ay dhimatay madfacii ay ridahayeen weeyaan ayagu maalan ama majaniiqda ay ridahayeen ayaa shanu ku dhimatay shanuna ku dhaawacantay waxaan leeyahay shanu ku dhimatay shanuna ay nooshahay wuxuu leeyahay kuwa dhintay diyadoodii baa la rabaa marka yaa laga rabaa diyadooda nusnuskood baa la rabaa maxaa nus ka dhigay tobankooda shantaan dhimatay nin kastaa wuxuu ku dhintay isaga ficilkiisa iyo nin nool ficilkiisa wada jira laba shay buu ku dhintay marka ficlu nafsihi wa ficlu hayrihi ficlu nafsihi damaan ma laha isagaa isdilay laakiin ficlu hayrihi nuskiisii baa la rabaa marka marka shanta dhimatay nin kastaa diyo haafkeed waa inay siidaa shantan joogto ama hadda cawaaqishoodu ama qaraabadoodu waa garateen u malayna dhimatay hanna waa joogtaa hanta dhimatay diyoodkeedii baa la rabaa nusnus ah yaana laga rabaa kuwa nool qaraabadoodii baa laga rabaa marka qaacidadaas waxay ku socotaa qof kasta oo muslim ah hadar ma noqon karo dhiiggiisa iyo maalkiisu waa in meel la saaraa marka mas'aladaas waxa weeyaan marka ficilka ka dhalatay qofkan muslimka ah oo xabadda ridahaya madfaca ridahayay xukunkeedu waa sidaas waxaana arintaas qariray alimaamu shaafici fii kitaabi اlummi laakiin gaaladu kuwa ay ridahayaan oo soo ridahayaan iyo maaragtay waxaa ka ratibmi karaa darsi kaley u baahan tahay waxaan ku khatimahayaa adoo fadhiya weydiin maya istaag adoo fadhiya weydiin maya soo qor hadal ma waa soo qoraysaa waa soo qoraysaa sheekh waxaa dhamaysto masaladan ku dhammaynayo ku ustimayo waxay tahay mas'alada aan ku dhammayn rabo mas'alada aan ku dhammayn rabo arrintan waxa weeye saddex arrimood arrinta koobaad waxaa soo gaartay aniga hadda ka hor maraan darsi akhriyey in la yidhaahday ninkaas waxaa soo dira boosh wuxuuna mushaar ka qaataa boosh waa mas'alo wixii la yidhaahdo wixii la yidhaahdo ma garan waa mas'alo mas'alada labaad waxaan ka hadlay oo dhowr goor aan ka hadlay oo aan wixii adilo sharcigu iga fahamsiiyey aan uga hadlay tafaruqa iyo ikhtilaafka iyo tanaasuca dadka muslimiinta ah oo dagaalka ku jira dhex mara inuu xaaraam yahay waa masalo labaad mas'alada saddexaad haddii dadka muslimiinta ah oo muqaawamada ahaa ama dagaalada ku jiray oo jihaadka ku jiray kadib hadday isu laabtaan oo iyagu isdagaalamaan dagaalkaasu inuu fitno yahay oo khayr adduunyo iyo khayr aakhiro aan laga sugaynin mas'alo saddexaad weeye culummadu waxay dhaheen oo qarribeen sida alimaam ibnuqayim fii zaad almacaad wa nuuniya walxaafid xajar fi fatxi ilbaari wuxuu leeyahay haddii mas'alo la sharxo oo adiladeeda la sharxo oo la caddeeyo waxaa mafruud ah qofka muslimkaa ah adilada sharciga inuu u hogaansamo haddii marka dariiq masduuda la gaaro oo adiladii ay isqanci weydo dadkii ay isku qanci weydo ama dadkii uu qanci waayo maxaa la samaynaya waa arrin wax kasta waa sheegtay daliil kastoo sharciga ah, waad soo usoo dadaashay waa sheegtay kitaab ha noqdo sunno ha noqdo aqwaal ahlicilmi ha noqdo dariiq masduud ah la gaaray maxaa la samaynhayaa mal xallu xalligu waxa weeye almubaahalatu wاlmulaacana dariiqa ugu dambeeya waayo qof kasta marka oo saddexaas qadiyadood aniga igu khilaafsan oo cagsigeeda rumaysan mubaahaladu waxa weeyaan in layslacino oo layshabaaro qofkii marka waa arrin sharci ah oo a'immaduna ay sheegeen qofkii marka dood ka qaba muran ka qaba sidaas anigu aan u qariray wax ka khilaafsan qaba ana adcuuhu ila almubaahalati waalmulaacana ani ma hubaysni dadna lama dagaalamo dad hubaysanna ma haysto shaksi baan ah wallahu lmustacaan aniga marka waxaan ugu yeerahayaa qofka arintaas cagsigeeda khilaafsan masaajidkan mixraabkiisa mimbarkiisa inta ka dhaxayda inuu yimaado yowmuljumca bacda alcasri halkaas baan isla istaagaynaa natabaahal wa natalaacan qofkii mubdil ah ilaahay baa u jeeda halkaasaan ku dhammaynaa wallahu aclam sal اllah wslam ala mxamedi wala ali wasabi wslam وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم qofkii su-aal qaba waa soo qoraya insha allah waa soo qoraya qofkii su-aal qaba qoraal soo samaynaysaan jazaakum allahu khayran muxaadarada intaasay ku dhan tahay wixii su-aala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu